بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب مرفوعات الأسماء waxa aynu cashirkeenna maanta ka bilaaban doonnaa biidni illaahi tacaalaa marfuucaatu lasmaa baabka lagaga warbixinayo haddaba marfuucaatu asmaa marka aynu ka warbixinayno sheekhu magaca uu sameeyey waa marfuucaatu asmaa wuxuu sheekhu iska ilaalinayaa marfuucaatu asmaa marka uu yidhi mansuubaatu asmaa iyo majruuraatu asmaa buu iska ilaalinayaa waxaa kaloo sida aynu ognahay halkan inaga baxaya marfuucaatu lafcaal ayaa inaga baxaya marfuucaatu lafcaal haddaba asmaada la rafciyo marka aan warbixintiisa ama cashirka uu sheekhu inooga diyaariyey aan doonayno inaynu hoos u gallo asmaada la rafciyaa waa toddoba kolley calaamatu rafcaha waynu garanaynaa oo ismiga calaamatu rafcihiisa waynu garanaynaa imise jeer ayay ismiga damadu degaysay ismiga imise jeer bay damadu degaysay shan jeer bay damadu degaysay ismiga wowgu imise jeer buu degayey laba alifku imise jeer buu degayey meel qura nuunkuna meel laba meel laba waayo nuunku afcaalulkhamsuu degayeeyoo afcaalulkhamsa waa ficil mudaaric innaguna ismi baynuu baahannahay faacilku dee waa ismi faacilka waxaynu kaga warbixinaynaa asmaadii la rafcin jiray oo quruu noqonaya sawmbu waxaa la rafciyaa koob iyo toban ma ahayn koob iyo tobanka la rafciyo imisaa ficilla ah markaa oo inaga hadhaya koob iyo tobanka la rafciyey misaa ficilla noqonaya saddex inaga saar maxaa soo hadhay markaa sideed baa soo hadhay saw ma aha sideeddaasaa faacil noqonaya horta faacilku xagga ismiga daahirka ah waa sideed sideeddaa kolkaas saddex baad u qaybin wax damaa lagu rafciyaayoo waa shan waxna wow baa lagu rafciyaayoo waa laba waxna sidaan ognahay alif baa lagu rafciyaayoo waa hal sideeddii ma iga dhan tahay okay waxyaabaha hadaba la rafcinayo naxwaha waa toddoba faacilku waa mid ka mid a eeg marfuucaadku sidooda waa toddoba marka lagu yidhaha ismi rafcisan keen waxaad khiyaaru leedahay inaad ismiga tidhaahdo baabkeen ka keena toddoba baab baa jiro oo la rafciyo toddobada baabba maalmahan soo socda insha allahu tacaala ilaa toddoba cashir ayaynu ku dhigan doonaa oo soo socda waa toddoba baab oo la rafciyo baabka koobaad waa faacilka faacilka waa la rafciyaa baabka labaadna waa naaibu faacilka naaibu faacilkana waa la rafciyaa baabka saddexaad waa mubtadaa mubtadaha waa la rafciyaa baabka afraad waa khabarka khabarkana waa la rafciyaa baabka shanaad waa ismu kana wa akhawaatiha oo kana wa akhawaatuha asmaadoodaa la rafciyaa baabka lixaadna waa khabaru inna wa akhawaatiha oo inna iyo akhawaadkooga khabarka ay leeyihiin baa la rafcinaya ugu dambayn waa taabica toddobadaa baab ayaa horta la rafcinaya oo ashyaada waxyaabaha la rafciya xagga asmaadii toddobadaasay noqon toddoba baab sow lama rafcinin ismiguna imisu ahaa ismigan daahirkeen kay warbixinayni ee marfuuca noqonaya sideed toddoba sideed ku dhufo waxa kuu soo baxaya marfuucaadka asmaada oo dhan toddoba sideed ku dhufo lix iyo konton baa lix iyo konton ayuu noqonayaa khulaasada cashirkani uu leeyahay haddii faacil ii keen lagu yidhaa sideedii ismi daahirka keen hadda la soco afar iyo labaatankii damiiree fi maxalli rafcinna waa laga keeni karaaye laakiin ismiga daahirka ah ee tooska uu uga imanaya waa sideeddiisii labadii mufrad iyo labadii jamcu taksiir iyo jamcii mu'anasu saalim iyo jamc mudakaru saalim iyo asmaa'ulkhamsi iyo musanna sideeddaasuu faacilkii ka iman isla sideeddaasuu naa'ibu faacilkuna ka iman isla aad mubtadihii ka dhigan isla sideeddaasaad khabarkii ka dhigan isla sideeddaasaad ismukaana ka dhigi isla sideeddaasaad khabaru ina ka dhigi isla sideeddaasaad tawaabicdiina ka dhigani toddoba baab oo la rafciyo oo waxaa jira cashiradan soo socota oo dhan halkan lagu soo yar khulaaseeyey baabu marfuucaati alasmaa asmaada la rafciyo baabkoogii weeyi marfuucaad buu sheekhu idaafeeyey alasmaa buu u idaafadan waxa loo yaqaanaa min idaafati sifati ila almawsuuf sifadiiyo nactigiibaa maanta mudaaf laga dhigay mancuudkiisiina mudaafun ilayhi baa laga dhigay asalku muxuu ahaa asalku muxuu ahaa baabulasmaai almarfuucati baabulasmaai almarfuucati almarfuucati miyuuna nacti ahayn alasmaa'ina miyuuna mancuud ahayn waa laysdabamariyeyoo ka la tilmaamaye asmaada ah ayaa laga dhigay mudaafun ilayhi ka tilmaanta ah ee marfuucada ana waxaa laga dhigay mudaaf markaasaa layidhi baabu marfuucaati alasmaa asmaada la rafciyo oo qura ayaan halkan ku baranaynaa maxaa inaga hadhay haddaba asmaada la nasbiyaa way inoo iman doonaan iyagoo dhowr iyo tobana iyagoo shan iyo toban uu inoodhan doono asmaada la jera ama la khafdiyaana way inoo iman doonaan naxwuhuba intaasuu ku dhammaanaya gebigiisa naxwuhu waa asmaada la rafciyo ood barato inta baabay yihiin iyo asmaada la nasbiyo ood barato inta baabay yihiin iyo asmaada la jero ama la khafdiyo ood barato asmaada la rafciyaa waa toddoba oo cashirkeennan maantaan kaga warbixinaynaa kuwa la nasbiyaana shan iyo toban bay noqonayaan kuwa la jeraana waa laba ama saddex laba ayaa sax ah kitaabkeennuna saddex buyna odhan doonaa waad ila socotaa baanu malayn baabu marfuucaati alasmaa'i asmaada la rafciyo baabkeegii weeyi maxaa iga hadhay asmaada la nasbiyaa way iga hadheen waynoo iman doonaan iyagoo shan iyo shan iyo toban baab shan iyo toban cashar asmaada la jeraana way noo iman doonaan ama la khafdiya waa saddex cashir ama laba cashir ficilka mudaaricee marfuuca ana waynu soo dhigannayba miyaynaan soo dhiganin ficilka marfuuca waynu soo dhigannay almarfuucaatu waxyaabaha la rafciyaa sabcatun waa toddoba toddoba shay baa la rafciyaa wahiya toddobadaasi alfaacilu waa faacilkii horta faacilka waa la rafciyaa iyo ogow waa kow wlmafcuulu waa mafcuulka alladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu ka faacilka u ah mafcuulka aan faacilkiisa la magacaabin waa qodobka labaad wlmubtada'u waa mubtadaha qodobka saddexaad wa khabaruhu iyo khabarkiisa waa khabarulmubtade waa qodobka afraad wasmu kaana wa akhawaatihaa kaana wa akhawaatuhaa waxaa loo yaqaana ismigooga waa qodobka shanaad wa khabaru inna wa akhawaatihaa inna iyo akhawaadkeega khabarka ay qaataan oo ah qodobkii lixaad wa taabicun lilmarfuuc ka taabica u ah kala rafcinayo ee isagu taabicu noqonaya raacaya wa taabicu ka taabica u ah lilmarfuuci kala rafcinayo wa huwa kaasi arbacatu ashyaa'a waa afar shay afar qodob ayaa taabic lilmarfuuc loo yaqaanaa walcadfu iyo cadafkii wa tawkiidu iyo tawkiidkii walbedelu iyo bedelkii toddobadaa baab ayaa jira culima haddaba toddobadaba waan tusaalayn toddobadaba magacaygaan ku tusaalayn bal tusaalayaasha qora si aad u ogaatid magacaygu si uu kala bedbedelan yahay faacil qor marka koowaad faacil qor ereyga faacila qor faacil ma tidhi tusaalihiisii baan raacinayaa waa jaaa muxammadun jaaa muxammadun haddaan jaaa muxammadun idhaahdo muxamedkaasi waa faacil jaaa muxammadun faacilkii markaan qoray waxaad qortaa naaibu faacil qor naaibu faacil qodobkanuu ina leeyahay walmafcuulu ladii lam yusame faacilu waa naaibu faacil ka labaad naaibu faacil qor naaibulfaacil ma qortay naaibulfaacil ma qortay tusaalihiisu waa ukrima muxammadun ukrima muxammadun xarakee ukrima muxammadun waa naibu faacilka ama basi voiceka waxaad odhan jirtay weeye ukrima muxammadun ukrima muxammadun ukrima muxammadun markaynu idhaha muxamedkaasi faacil ma aha waxba ma samaynayo waa naa'ibu faacilo isagaa la maamuusayaa ukrima muxammadun qodobka saddexaad mubtade qor mubtade qodobka saddexaad mubtade almubtade qor tusaalihiisu waa muxammadun jaalisun muxammadun jaalisun muxammadun jaalisun muxamedkaas hadda mubtadanimu ugu jira halkaa qodobka afraad waa khabar qodobka afraadna khabar qor qodobka afraad maxaad qoraysaa khabar baad qoraysaa tusaaluhuna hada muxammadun haadaa muxammadun muxamedkaasi khabarnimo ayuu ugu jiraa meesha haada muxamedun markaan idhaa haada muxamedun waa khabar buu ugu jiraa haada muxamedun qodobka shanaad waa ismu kaana wa akhawaatiha ismu kaana wa akhawaatiha kaana iyo akhawaadkeega tusaalaha ka ismiga u ah waanuu idhaa kaana muxamedun kaana muxamedun musalliyan kaana muxamedun musalliyan kaana muxamedun musalliyan qodobka lixaad khabaru inna waa khawaatiha qor khabaru inna qodobka lixaad waa khabaru inna khabaru inna marka aan qorayo qodobka lixaad khabaru inna waxaad tidhaahdaa inna haadaa muxammadun inna haadaa muxammadun waa qodobkii lixaad qodobka toddobaad ataabic lilmarfuuc dheh ataabic lilmarfuuc ataabicu lilmarfuuc isagaa afar u qaybsama taabicu inuu nacti yahay iyo inuu cadfulbayaan yahay iyo inuu tawkiid yahay iyo inuu bedel yahay iyo inuu cadfunasr yahay shan buuba noqonaya cadafka haddaan kala qaado shan buuba noqonaya taabica kelidiibaa shan usii qaybsamaya taabicii mid baan ka soo qaadanaya waxaad tidhaahdaa jaaa axmadu wa muxamadun dheh jaaa axmadu wa muxamadun jaaa axmadu wa muxamadun toddobadii baab ee marfuucaadka la odhan jiray waad iga haysaa ardayow haddaba waxaad ogaataa naxwuhu wuu isdhammaystiraa hal baab hadduu kaa maqan yahay naxwahaaga khalad baa kaaga dhacaya taa ogow iminka cashirkii calaamaatul-icraabka sow rafco maynaan soo dhiganin markaynu odhan jirnay ismiga mufradka waa la rafciyaa damaa lagu rafciyaa ka hayru munsarifka damaa lagu rafciyaa muanaha alif baa lagu rafciyaa warhaaya ha la rafciye e goormaan ogaanayaa musanuhu inuu marfuuc yahay goormaan ogaanayaa jamaca mudakarusalim inuu marfuuc yahay goormaan ogaanayaa mufradyadu inay marfuuc yihiin toddobadan baab mid kamida midkay yihiinba ayay marfuuc noqonayaan haddaad ogaanaysaa haddaba calaamaatulicraabkii haddaad si fiican u fahmaysaa shay marfuuc oo ismiya markaad rabto waa toddobadan baab midkood markuu yahay marka lagu leeyahay labada ismi mufradba waa la rafciyaa dee akhi toddobadan midkood ha noqdaan ismi mufrad mufradoo marfuuca keen haddaanku idhaa toddoba baab baad ka keeni kartaa ma isagoo abaan keena ma naaibu faacil isagoo abaan keena ma mubtade isagoo abaan keena ma khabar isagoo abaan keena ma ismu kaana isagoo abaan keena ma khabaru ina isagoo abaan keena ma taabic isagoo abaan keena intaba way kuu siman yihiin lagu yidhaha ismi mufradoo munsarifoo marfuuca keen toddobadaa baabbaad ka keeni kartaa hadda magacaygu waa mufrad munsarifa toddobadii ma ka keenay maxaan idhi markaan muxamed faacil ka dhigayay bal ii sheega jumlada jaaa muxamedun marka faacilka la rabo waxaad ogaataa in laga bilaabayo ficil maadi ama ficil mudaaric ama ficil amar oo kale tusaale ahaan aduu ficiluunbaa loo baahan yahay waa laabud ficil ka bilowdaa faacilkii baad ka dambaysiin jaaa muxamadun xilliga majhuulka aan doonayno ama naa'ibu faacilka ama mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu maxaan samaynayaa markaan doonayana magacayganun ka dhig ukrima muxamadun markaan idhi muxamedku miyuuna faacil hadda ukrima muxamadun ma aha faacil waayo waa naa'ibu faacilo waa kii labaad maxaan ku kala gartaa faacilka iyo naa'ibu faacilka ardayo naa'ibu faacilka qofku wax ma samaynayee isagaa wax lagu samaynaya ukrima muxamedun ma maxamed baa sharfiyeyba mise maxamed baa la sharfiyey weeyi waa maxay ukrima muxamedun eeg maxamed baa sharfiyey ha odhan waa inaad maxay tidhaahdaa maxamed waa la sharfiyey waa inaad tidhaahdaa kolkaa maxamedkan waa la sharfiye oo faacilkiibaa meesha ka maqanoo waa la tuuray faacilkii waa la jaray kadibna mafcuulun bihigiiba halkii faacilka buuxiyey naa'ibu faacil baa la odhanaya ama mafcuulu ladii la musame faaciluhu baa la odhanaya muxamed markaan mubtade ka dhigaya inaan hadalka ka bilaaba maxaan odhanayaa muxamedun jaalisun waa sax muxamedun hadda halkaa wuxuu ugu jiraa waa inuu haddana waxaan rabaa ardayay isla muxamed inaan khabar ka dhigo markaan muxamed khabar ka dhigayo waa inaan mubtade hore sheegaa haadaa oo kale tusaale ahaan maxaan odhanayaa haadaa muxamedun haadaadu waa mubtadihii muxamedkuna waa khabarkii marka aan doonayo ismu kaana inaan ka dhigo kaana waxaad ogaataa waa cashir soo socdae eh. laba erey baa kaana daba dhaca kaana markaan doonayo inaan ku hadlo laba erey baa daba dhaca ereyga hore ismu kaanaa la yidhahdo waa marfuuc ereyga dambana khabaru kaana la yidhahdaayo waa mansuub maxaan odhanayaa kaana kaana muxammadun kaana muxammadun musalliyan baan kaana muxammadun musalliyan kaana laba erey baa daba dhacay ka ku soo xiga maxaa la odhanaya ismu kaana isagu waa marfuucune ogow ka ka sii dambeeyana waxaa la odhanayaa khabaru kaana oo waa mansuuq mansuubaadku inoogu iman doonaa kaasina insha allah waxaad ogaataa qodobka lixaad khabaru inna ereyga innaa ah. inna waa khawaatuha waa li xaraf laba erey baa iyagana daba dhaca innada maxaa daba dhaca baynu nidhi laba erey baa inna daba dhaca ka ku soo xiga ismu inna ayaa loo yaqaanaayo waa mansuub innada ka ku soo xiga marfuuc maaha ka innada ku soo xiga ha ka dhigin haddaad inna muxamedon tidhaahdo godi maysida waad nasbini oo mansuubaadku kuugu imani ka inna ku soo xiga waa ismu inoo waa mansuub ka inna ka ku soo xiga ka sii dambeeya ayaa khabaru inna ah oo marfuuc noqonaya maxaan idhaha markaa inna haada muxamedun eeg haadaa waa ismigii mansuubka ahaa hadda waxaa loo kordhigi waayey ismu ishaare mebniya buu inaga noqday ina haadaa muxamedun muxamedka waa inaan godaa kii ugu dambeeyey baa culima ii soo hadhay sow lix hadda mayan tusaalaynin lix lixdaan tusaaleeyey bal magacaaba hadda lixdaan tusaaleeyey culima magacaaba faacilkii waan tusaaleeyey naa'ibulfaacilkiina waan tusaaleeyey mubtadihiina waan tusaaleeyey khabarulmubtada waan tusaaleeyey ismukaana waan tusaaleeyey khabaru innana waan tusaalay sow lix maanan tusaalaynin maxaa layga baahan yahay inaan tusaaleeyo taabic sow maaha taabica kelidii waa shan taabica kelidii waa imisa dee shantaa kaan doono soo qaadan maayo markaan tusaale rabo kollay magacayga nacti kama soo qaadan karo magacyadiinna oo dhan nacti ka dhigi kari maysiin magacaaga oo nactiya keen haddaanku idhaa xeerkii af carabiga ayuu khilaafsan yahay war magacaagu nacti iyo tilmaan ma noqdee aduu la tilmaamuun baa tahay magacaagu waa la tilmaame jaaa muxamedun alcaaqilu nactigu waa alcaaqil dee magacaagani maaha tilmaan waa la tilmaame sidaa darteed nacti ka keeni kari mayna maxaa soo hadhay markaa maadaamaynaan magacyada keenaynin afar baa soo hadhay soma cadfulbayaan wayn ka keenaynaa tawkiidna waynu ka keenaynaa tawkiidka nooca lafdiga la bedelna waynu ka keenaynaa e, cadfunasakna wey afar baynu ka keeni haddaba afarta aynu ka keenayno magacyadeennan afarta aan ka keenayno eeg waxaan ku tusaalaynaynaa lixdii horeen kuu soo tusaaleeyey ilan taabicu waa ka toddobaade lixdii ka horreeyey kolba mid buu taabicu noqon afar lix ku dhufo afar lix ku dhufo afar iyo labaatan tusaale ayaa taabica ka iman kara sababtay uga imanayaanna waxa weeye sow marfuucaadku imisay ahaayeen sow toddoba ma ahayn bal taabica inoo reebo imisaa hadhay haddaba lixdaasaa taabic kolba mid u samayn faacil haddaan taabicu sameeyo taabicii afartii baan kaandoona ka dhigi intaan jaaa axmed idha axmed sow faacil maaha ayaan magacaygan oo cadfu nasaqa ka dambaysin jaaa axmedu wa muxamedun haddana intaan jaaa axmed idhaahda axmed sow faacil maaha ayaan eh, jaaa muxamed intaan idhaa muxamed sow faacil ayaan magacaygoo tawkiida ka dambaysin jaaa muxamedun muxamedun muxamedka dambe ayaa tawkiida haddana intaan jaaa idhaahdo maalan faacil intaan keeno jaa eh, abulays intaan idhaa jaaa abulays ayaan magacayga oo bedela ka dambaysiini markaasaan muxamedun odhani mayla socotaa hadda eeg cadafkiibuu magacaygu gelaya oo bedelkiibuu magacaygu gelaya oo tawkiidkiibuu magacaygu gelaya oo bayaankiibuu magacaygu gelaya jaa abulay muxamedun haddaan idhaa bayaanna tusaale u noqon karaa bedelna tusaale u noqon karaa faacilka oo qura ayaa afar u baahaday faacilka afartiisii ma sheegay naaibu faacilkuna afar buu u baahnaani haddaan ukrima caliyun idhaa taabica daba dhacaya waa afar nactigun ka saar eeg faacilku afar buu u baahan yahay oo naa'ibu faacilku afar buu u baahan yahay oo mubtaduhu afar buu u baahan yahay oo khabarku afar buu u baahan yahay oo ismukaana afar buu u baahan yahay oo khabaru ina afar bay u baahan tahay taabica keligii imise tusaala ka imanaya markaa war taabica keligii imisaa ka imanaya afar iyo labaatan ayaa ka imanaya taabica haye maxaa ka sii horreeya afar iyo labaatankaa lixdee mln taabicii uman toddobada taabici umangaaru reebe lixdii hore afar iyo labaatan iyo lix isku geyso casharkan marfuucaadku soddonkaasu kusoo khulaasoobaya haddaad ardayow soddonkaa barato naxwo dib dambe iskugu iman maysiin naxwo adayguu leeyahay inay maysiin waxa weeye naxwo sidiisa aad u ogow bal haddaba aan eegno almarfuucaatu waxyaabaha la rafciyaa sabcatun waa toddoba toddobaa la rafciyaa wa hiya toddobadaasi alfaacilu waa faacilkii faacilka waa la rafciyaa magacaygoo faacilo ma keenay arday kastowba magacaago faacila isku day arday kastow magacaago jumlo mufiidaha ku jiro faacila isku day haya balxaaji iyo maqashii magacaaga faacila ya eg laa taaf jaa cabdilfatax cabdiga eg khaladka aan iska saxayna waa halkaa magacaagu maadaamuu cabdilfatax iyo cabdiga hore daalka waa inaad goddaa ilan waa faacile sawnagaa marfuucaad leh haye maxaad odhan haddaba waka jaaa cabdulfataax cabdul haddaad cabdulfataax tahay ama cabdishakuur tahay ama cabduraxmaan tahay ama cabdulkariim tahay ama cabdulqaadir tahay ama cabdalle tahay cabdiga daalkaa waad godaysaa markaad faaci toddobadan meeloodba waad godaysaa sheekh faacilka un ma aha marka faacilka waad godi marka naay faacilka waad godani wahaakada haye nacam moxamed magacaaga faacila jaaa muxamadun war culima magacyadeenna maynan dhammaan faacil ka wada dhigi karaynin sheekh yuusuf magacaaga musane ka dhig marka hore musane ka dhig sheekh ha musane laba ka dhig naam horta magacaagoo caadiya musane qura un ii sheeg isagoo musane a ii sheeg markaasaad faacil iga sii dhigaya ya maxaa tidhi yusufani khalad yar baa jira maa dareemaysin culimo ha maasha allah alyusufani ashaasaad lama ogolo magaca markuu calam yahay eed musane ka dhigaysid ama jamacyada inaad ka tagta asha ilaa inuu munaado yahay mooyaane alyusufani baa tidhi saw maaha okay faacil ka dhig haddaba jaa alyusufayni haddaan idhaa ka warran jaa alyusufayni ma khalad baa ha dee magacani waa musanne eh markuu faacil noqdo maxaa lagu rafcini alif baa lagu rafcin culima jaa alyusufaani labadii yuusuf baa yimid jazaaka allahu khayran waa caynkaa weeyi waa alfaacil magacyadeenno dhan waa inaan faacil ka dhigi karnaa wlmafcuulu waa mafcuulka ka labaadna alladii mafcuulka lam yusama aan la magacaabin faaciluhu faacilkiisa war mafcuulka faacilka laga jaray haddaad aragto jumlo ficliye ah oo faacilkii la xadfay mafcuulka soo hadha naa'ibu faacil baa loo yaqaanaayo waa marfuuc ama mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu waxaad ogaatiin culima bal hadda aad halkan u eega wallaahi qadiya muhima jiddan ayaa halkan iga muuqata oo sannadood markii culimmadu ay naxwaha daraasaynayeen lix boqol oo sano markii naxwaha la daraasaynayey ayuu dhashay ninka la yidhahda maxamed ibnu maalik alandalusi maxamed ibnu maalik qarnigii lixaad ayuu dhashay qarnigii lix boqol markay ka soo wareegeen qarnigii toddobaad ayuu dhashay qad khubica bnu maalikin fii khabaca wahwa bnu cihkadaa xakaa man qad wacaa maxamed ibnu maalik sidaynu ognahay qarnigii lixaad buu dhashay lixdaa boqol ee sano raggii naxwaha dhigayay waxay u dhigayeen casharkan mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu saasay odhan jireen maxay odhan jireen mafcuulu ladii lam yusama faaciluhu mafcuulka faacilkiisii la jaray bay odhan jireen qarnigii toddobaad markuu ninkaasi yimid ayuu naxwihii bartay si aad iyo aad iyo aad iyo aad lixaad uleh ayuu u bartay markuu aad u barto wadankan andalus la uu ku bartay ayuu sham yimid iyo suuriya dimashik magaalada la yidhaahdo ayuu wax ka akhriyi jiray ardaydiisu aad bay u yarayd intuu noolaa geeridiisa kadib ayaa la ogaaday ama cilmigiisii ayaa la ogaaday intuu geeriyooday kadib ayaa la ogaaday aqoontuu xambaarsanaa markaasaa kutubtiisii laysku dayey in dadka loo sharxo loo balballaadhiyo markaasaa qaar cid sharaxdaba la waayey markaasaa wiiluu dhalay la doonay markaasaa kaalay bal inaad afgeratid muxuu aabbaha u jeeday halkan markuu aabbihii dee uu yidhi aabbahay anuu waxi baray anaa sharxiisa garanaya markuu isagu sharxay bay culimo badanna sii sharxeen muxuu sameeyey ninkaasi sheekh moxamed ibnu maalik muxuu sameeyey wuxuu idhi mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu magacani waa magac dheer buu yidhi xal waa in loo helaa arrinkan waa in magacaan xal loo helaa anuu waxaan qabaa buu yidhi naa'ibu faacile fiican yahay magacaa aan bixiye buu yidhi qofkii koowaadee magaca naa'ibu faacile bixiyey waa maxamed ibnu maalik lix boqol oo sano kiyo naxwaha la dhigo ayuu kadib bixiyey culimmadii magaca naa'ibu faacile bay yidhahdeen bal ha la eego war magacani maceeb buu keeni mise sax buu keeni ilanuxaadii hore o dhan baa la khilaafaye naaibulfaacil waa la baadhayoo naa'ibulfaacilka ayaa ka fiicnaaday mafcuulu ladii lam yusame faaciluhuga sababtu uga fiicnaadayna waxa weeyi haddii mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu la yidhaah waa mafcuulka aan faacilkiisii la sheegin waxa iska soo hoosgelaya mansuub maani maaha oo haddaan idhaa acdaytu almiskiina dirhaman saw almiskiina mafcuul kow maaha dirhamanna mafcuulu aani ma aha haddaan majhuul ka dhigon faacilka jaro ucdiya almiskiinu dirhaman eeg almiskiin unbaa naa'ibu faacil ahaa laakiin dirhamankaa mansuubka ihi dee wuxuu noqonayaa mafcuulu ladii lam yusame faacilu mafcuulan faacilkiisi la magacaabin buu noqonaya wuxuu maxamed ibnu maalig yidhi markaa war mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu waa khaladoo dirhamkaa mansuubka ah ayaa iska soo gelaya magacan waa mafcuulan faacilkiisii la magacaabine naaibu faacil haddii la yidhaahdana waa kii faacilka wakiilka ka aha ka marfuuca ah oo qura unbaa soo gelaya welibana waxaa loogu daray sheekha waxaa la yidhi qaacidaa jirta la yaqaan oo ah khayru lkalaami maa qalla wadalla hadal waxa ugu wanaagsan ka intuu yar yahay haddana aan waxba reebin naaibu faacil iyo mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu labada yaa kooban naaibu faacil iyo mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu yaa yar naaibulfaacilka ayaa yar miyaydaan arkaynin naa'ibu faacilku inuu ka wanaagsan yahay intuu doono mafcuululadii la misame faaciluhu waxaa la ogaaday markaa ragga qaar baa yidhi war ma ninkan lix boqoloo sano kadib naxwaha yimid baanu ka qaadanaynaa magacan cusub waxaa loogu jawaabay alxaafidu xuja alaa man lam yaxfad alxaafidu xuja calaa man lam yaxfad qofku hadduu qalbiga ka buko waxaa lagu gartaa astaamuu leeyahay waayo qof baa u muuqda hadduu qof muuqdo qalbiga waad ka bugtaa waayo qofka qalbigu u fayow yahay kelmaduhu eegaa waxaa la yidhaha undur eeg undur eeg maa qaal walaa tandur man qaal eeg waxaa qofku hadalkiisaa la eegaa ama kelmadda wuxuu sheegayaa la eegaa laakiin qofka lama eego taa macnaheedu waxa weeye hadduu qofku kuu muuqdo waxaa laga yaabaa inaad maalin isqabsateen de waxaa laga yaabaa inaad xaq idil iyo ujeeddo idil aad arrin kale iyo qarad kale aad u aasto ayaa dhici karta alxaafidu xuja calaa man lam yaxfad sidaasaa kolkaa uu ku dhaqan galay inaa'ibu faacil aynu qaadanno mafcuulu ladii lam yusame faaciluhu maxaan ku tusaaleeyey culimakaa labada magac leh maxaan ku tusaaleeyey bal sheega hadda tusaalihiisa ukrima muxamedun dhammaan magacyadeeda naa'ibu faacil ka wada dhiga ukrima yuusufu bal sheekh macnee ukrima yuusufu ma yuusuf baa sharfiyeyba yuusuf baa la sharfiyey jazaaka allaahu khayran nacam hal ardaygan iga soo hor jeeda waxaad samaysaa magacaaga musanne ka dhig magacaaga musanne ka dhig saciidaani al ku darsade asaciidaani naa'ibu faacil ka dhig markaa haye magacaaga naa'ibu faacil ka dhig jaaa saciidaan sheekh ma naa'ibu faacil baa jaaa saciidaani ma naa'ibu faacil baa mise waa faacil bal culima bal hadda u fiirsada ma naaib faacil baa jaa saciidaani mise waa faacil war waa faacil maaha naa'ibu faacil ukrimana anaa keenaye mid kaloo cusub keen xabad cusub bal keen sheekh aan ukrimo ahayn maxaa tidhi waa duriba haye duriba saciidaani labadii saciid waa la garaacay mise way garaaceen waa la garaacay faacilkuna isagaa wax sameeyey baad odhanaysaa naa'ibu faacilkana isagaa wax lagu sameeyey baad odhanaysaa nacam ka saddexaad walmubtada'u waa mubtadihii maxaan ku tusaaleeyey mubtadaha muxammadun jaalisun dhammaan magacyadeenna maynaan mubtade ka wada dhigi karayn baliyar maqashiiya nacam haye magacaaga mubtade ka dhig muxammadun qaa'imun haye magacaaga musanne ka dhig almuxamadaani khabar haddana mubtade kasii dhig almuxamadaani qaaimaani haye magacaaga ah, jamac mudakaru saalim ka dhig almuxammaduuna haye qaaimuuna almuxammaduuna qaaimuuna waa in almuxamadiina ma odhan karaysid ilan jamac mudakaru saalim wow baa lagu rafcin jiraye asmaa lkhamsiyo mubtade ayaa keenaya abuuka duu maalin baad odhan abuuka duu maalin ereyga abuuka muna asmaaulkhamse ahayn waana mubtade abuukadanoo faacilo ma keeni kartaa jaaa abuuka baad odhan aabbahaa baa yimid abuuka oo naa'ibu faacilo ma keeni kartaa ukrima abuuka baad odhan aabbaha waa la maamuusay war culima sideedaba waa inaan baabkan marin karno ka afraad wa khabaruhu waa khabarka mubtadaha khabarka mubtadaha culima markaynu ka warbixinayno khabarulmubtada markaan ka warbixinayno waxa weeye khabarka mubtaduhuna marfuuc buu noqonaya sida haadaa muxamadun oo kale muxamedka ah haadaa muxamadun almuxamadaani baad odhan haadaani almuxamadaani onio almuxamadaani waa khabare khabarkuna nakiru ahaan jireye maxaan asha ugu darsaday waa la ogol yahay mararka qaar inuu khabarku macrifo noqdo waa haalibanuun wasmu kana waa khawaatiha kaana waa khawaatiha ismigooga waa inaan haddana ka dhiganno maxay qof kastow magacaaga ismukaana ka dhig qof kastow magacaaga ismukaana ka dhig maxaan ku tusaaleeyey anukaygii kaana muxamadun musalliyan hayee magacaaga ka dhiga haddaba waa inaad godaawun kaana axmedu qaari'an soo caynkaa ma aha haddaan haddaba ismigaa kaana aan musanne ka dhigo ama aan jamac ka dhigo ama aan asmaaulkhamse ka dhigo calaamatu rafcihiise dee xaggii baad ku soo baratay asmaaulkhamse haddaan ka dhigo maxaan ku rafcinayaa waaw jamac mudakarusaalim haddaan ka dhiga maxaan ku rafcinayaa waaw musanne haddaan ka dhigo maxaan ku rafcinayaa alif afcaalulkhamse haddaan ka dhigana maba noqdo afcaalulkhamse toddobadaniba asmaa weeyaan wasmukana wa akhawaatihaa wa khabaru inna wa akhawaatihaa inna iyo akhawaadkooga khabarkooguna inna iyo akhawaadkooga akhawaatu inna inna walaalaheed maaha hadda inna iyo kuwa lamidka abaa la ah khabaru inna wa akhawaatiha inniyo kuwa lamidkaa ah waa li xaraf kaana iyo akhawaadkeedna waa saddex iyo toban ficil kolkaa iyagana khabarkooga marfuuca kayga magacayga ku tusaaleeyey inna haada muxammadun waxaan ku idhi innada laba erey baa daba dhacee ka ku soo xigaa waa mansuube ka ku soo xiga ka ka sii dambeeya weeyi kaan u jeednaa inna magacaaga ma ka dhigan kartaa haddaba saas oo kale ar ma ka dhigi kartaa khabaru inna haye cabdishakuurow bal magacaaga ka dhig khabaru inna waa eh, cabdig waa inaad godaadeen laakiin inna haadaa hee cabdushakuuri cabdushakuuri shakuurka waxaan u hoos dhigaya waa mudaafun ilayhi cabdigana mudaafa godanna oo khabaru ina oo marfuuca shakuurkuna waa mudaafun ilayhi waa majruurun isagu ina hada cabdu shakuuri wa taabicu lilmarfuuc ka marfuuca ah ka taabica u ah ee raacaya wa huwa isagu arbacatu ashyaa waa afar shan baaban ka dhignoo cadafkaa isku jira dee annactu waa nactigii waa kow walcadfu cadafkaasaa laba ah cadafka maxaa loo qaybiyaa cadfulbayaan iyo iyo cadfu nasab wa tawkiidu iyo tawkiidkii walbedelu iyo bedelkii culima halkaas ayaynu intaa hordhacaa kaga baxnay hadaba waxaa laga yaabaa bishan soo socotoo dhan waxaan dhigan doono ayaa halkaa lagu soo ururiyey todoba baab oo marfuucaada lagu soo ururiyey baabka ugu horeeya muxuu ahaa waa kan baabulfaacil hadda soo socda mid kasta mid mid baa loo tafsiilini oo halkan dib baa laynoogu soo celini baabka faacilka waad barani baabka naaibu faacilka waad barani baabka mubtadaha waad barani baabka khabarka waad barani dib baa loo soo celiyay toddobadii baab ayaa mid mid dib loogu soo celinaya sidaa kuma dhaafayno baabulfaacil ila eega haddaa faacilka alfaacilu faacilku huwa lismu waa ismiga almarfuucu la rafcinayo almadkuuru ee la sheegayo qablahu isaga hortii ficluhu ficilkiisa lagu sheegayo alfaacilu faacilku huwa lismu waa ismiga almarfuucu la rafcinayo almadkuuru ee la sheegayo qablahu hortii ficluhu ficilkiisa faacil baynu tilmaamaynaayo eega culima laba erey baa jira faacilka luqawiga ah iyo faacilka isdilaaxiga ah labadaa erey baa jira faacil markaad sheegaysa ma luqa ahaan baad u tilmaamaysaa mise isdilaax ahaan baad u tilmaamaysaa baa lagu odhan faacilkani mise waa istilaax ahaan maxaad u jeedaa culi mafaacilka luqadda waxaa loo yaqaanaa luqadda luqada ma garanaysaa waa dadweynuhu siduu u yaqaan shaarica iyo suuqa sida looga yaqaan isdilaaxana waa heshiiska gaarka ah sida loogu yaqaan weeyi waa maxay baynu nidhi heshiiska gaarka ah faacil waxa loo yaqaan weeyi isdilaaxa luqaduna waa dadweynuhu siduu u yaqaan tusaaleaan ku siiyo tusaale yar ereyga kaalay ah inagu hadaynu heshiino baladeega heshiis baynu gallay odhanaya waryaadeen kelmadda kaalay ah waxaynu u naqaanaa tag ama seexo kaalay maxaynu u naqaanaa inagu seexo haddii kaalay aan ku idhaa maxaad samayn dee seexani nin saaxiibkaay hadduu kaalay ku idhaa maxaad samayn eeg oo inteennan masaajidkeennanihi kaalay haddii lagu idha kaalay maxaynu inagu u aynu heshiis gallo ereyga kaalay ah waxaynu u naqaan kaalay haddii lagu idhaha waad seexa u naqaanaa hadda laga bilaabo kaalay waad seexante marka lagu yidhaah haddaba ninaan af soomaaliga garanayn baa ku yidhi sheekhow af soomaaliga i bar kaalay markaad maraysa maxaad ugu sharxi kaalay waxaadoo war kaalay luqadda waa dadweynaha guud sidai u yaqaaneen luqadda soomaaliga dadweynaha soomaaliga ku hadlaa siday u yaqaaniin kaalay waa ii imo kaalay isdilaaxa nimanka masaajidka eh, calimataan joogana isdilaax waa heshiis gaara ereyga kaalay ah isdilaaxa nimanka masaajidkaa ah joogana kaalaydu waa seexo saaaan ugu sharaxnay haddaba erey kastood aragto waxaa lagu odhanayaa luqadana waa macnahaasu ku leeyahay istilaaxana macnahaasu ku leeyahay luqadu waa sidii dadweynuhu u yaqaanay istilaaxuna waa heshiis dad gaarihii ay galeen haddaba faacilka waxa loo yaqaanaa faacil luqada waxaa loo yaqaanaa wax kastoo wax sameeya walow mubtadaba ha noqdo mubtadaba ha noqdo hadduu doonaye ka wax samaynaya ayaa la yidhaha faacil luqada haddaan idhaha muxamadun jaalisun maxamed muxuu icraaban yahay muxamedun jaalisun haddaan idhaa muxamedun saw mubtade maaha haddana ka fadhiga samaynaya waa ayo muxamed saw fadhi ma samaynayo muxamed waa faacil xagga luqadda laakiin xagga naxwaha de waa mubtade mayla socotaa maxaanku idhi luqadda maxaa loo yaqaanaa faacil ka wax samaynaya ayaa faacil yidhaa hadduu doono mubtade ha ahaado hadduu doono ismu kaana ha ahaado hadduu doono ismu ina ahaado wax alla wuxuu dooni ha noqde e ka wax samaynayuunbay faacil u yaqaanin kullu man awjada ficlan ayay faacil yaqaanin luqadu isilaaxa nuxaadda maxaa faacil loo yaqaanaa nuxaaddu maxay faacil u yaqaaneen maa huwa alfaacilu cinda naxwiyiin faacilka waxaa loo yaqaanaa naxwaha marka la joogo waa kan sheekhu inoo tilmaamay alfaacilu huwa faacilku alismu waa ismi faacilku waa maxay waa ismi culima maxaa iga hadhay markaan alismu idhi ficil iyo xara faacil miyay noqdaan ma noqdaan eeg waxa faacil noqonayaa waa shardi inuu maxa yahay inuu ismi yahay culima ismiga saddex qaybood buu u sidaan soo dhiganno soo saa maaha muxuu saddexdu maxay ahaayeen ismi daahira ismi mudmara ismi mubham saddexdiiba faacil way noqon karaan muxamed waa ismi daahir ee jaaa muxamedun baad odhan damiirku faacil wuu noqonayaaye jitu baad odhan jitu jitu anaa imid sow maaha jitu ta'dani mayna faacil ahayn jitu ku jirtaa jitu ta'dani waa faacil waana damiir bay ka socotaa haadaa waa ismi mubhamoo faacil buu noqon haadaa maxaan odhanayaa jaaa haadaa jaaa haadaa haddaan idhahda yaa yimid oo imaatinka samaynaya haadaaga kolka saddexdii ismiba faacil bay noqonayaan daahirkiibaa faacil noqonaya oo damiirkiibaa faacil noqonaya alfaacilu faacilku huwa lismu waa ismi waxaa iga hadhay ficil iyo xaraf yaana soo gelaya daahirkii iyo eh, mudmarkii iyo mubhamkii saddexdaasaa soo gelaya almarfuucu waana la rafciyaa almarfuucu markaanku idhaa waa la rafciyaa ismiga maxaa iga baxay almarfuuc markaanku idhaa maxaa iga baxay ka mansuubkiihi faacil noqon maayo ka majruurki ihina faacil noqon maayo ka majzuumki ihina halkan kumaba jiro oo ismigii horu ku baxay armajzuumkumuuna ficiluun ahaan jirin sheekh fiqhiga akhriya ayaa baabka zakada isagoo maraya ayuu wadaad maalin la hadlay markaasuu sheekh taariku salaadka zakada ma ku baxdaa buu yidhi taariku salaadka zakadu ma ku baxdaa haddaan zakada siino taariku salaad markaasuu sheekh taariku salaadka sa unagii kitaabu salaad kusoo dilay buu kitaabu salaad intaynaan sakadaba soo gaadhin ayaan taariku salaadka soo dileeyey ma isagaa noolba kolka waxaan uga jeedaa iminka almarfuuc markaad tidhaahdo sow mansuub yaa iga baxay mansuub iyo yaa iga baxay iyo majruub majzuumkii wuu baxay ha odhan waayo majzuumku halkuu ku soo baxay xagga ismiga horuu ku soo baxo kitaabu salaad baa ku soo dilay kolka alismudaa hore ayuu ku soo baxay waad aragtaa majzuumkii almarfuuc culima haddaba ereyga almarfuuca markaynu qaadanno ee aynu nidhaahno faacilku waa ismiga marfuuca a markaynu nidha almarfuuc weeyi maxaa soo gelaya marfuucan saddex marfuuc baa soo gelaya saddex marfuuc saddexda marfuucee soo gelaya waa ka lafdiga ka rafcisan ee damihiisu uu muuqanayo sida jaaa muxamedun oo kale ama ka maxalka ka rafcisan ee fii maxalli rafcina waa ismiga mubhamkiiyo damiirka oo dhan baa fii maxalli rafcin la yidhaah jaaa haadaa haadaa waa faacil awey godaalkii haddii lagu yidhaha ka waran ile faacilku marfuuc buu ahaan jiraye war maxalkuu ka rafcisan yahay ismiga mubhamkaa oo dhan iyo damiirka oo dhaniba maxalkuu ka rafcisan yahay haddaanku idhaha mataa jita ka waran mataa jita yaa faacila mataa jita taada mataa jita ku jirtaa sow faacil maaha maxaa loo godi waayey ile faacilku marfuuc buu ahaaye war waa maxalka waa damiiro damiirku maxalkuu ka rafcisanya waa fii maxali rafcin kolka eeg marfuuca lafdiga ah iyo marfuuca maxalliga ah iyo marfuuca taqdiirigaa ah. marfuuca taqdiirigiihi waa magaca alifka ku dhammaada sida muusa oo kale muusa bal faacil ka dhiga muuse maynagu jiraa maxaynu odhanaynaa muuse markaan faacil ka dhigayno jaaa muusa baynu odhanaynaa aawe haddaba muuse waa faacile godaalkiisii waa dama muqadara weey marfuuc markaan ku leeyahay saddexdaasaa soo gelaya marfuuca lafdiga ah iyo marfuuca maxalliga ah iyo marfuuca taqdiiriga ah almadkuuru waxaana la sheegaa qablahu isaga ka hor ficluhu ficilkiisii almadkuuru waxa la sheegaa qablahu isaga ka hor ficluhu ficilkiisii or maxaa xaggiisa hore lagu sheegayaa maxaa xagga hore lagu sheegayaa baynu nidhi ficil baa ka horaynaya aagaag halkaa waxaa iga baxay mubtadihii mubtaduhu faacil ma aha oo yaa saaray almadkuuru qablahu ficluhu ficil baa laga hor sheegaa baan ku mubtadaha waxba lagama hor sheegaynin jaaa muxamedun eh, qaa'imun unbaan ka bilaabayay isagaan ka bilaabayay laakiin faacil marka aan rabo waa inuu ficil ka horeeya welibana ficilkaasi la soco eg almadkuuru qablahu ficluhu ficilkiisaa ka horaynayaan ku idhi mubtadihii baa iga baxay oo ficilkiisa maaha ka ka horeeya khabarkiibaa iga baxay khabarulmubtada ayaa xataa iga baxay oo khabarulmubtada suu iga baxay dee khabarulmubtade mubtadaa ka horeeya ma ficil baa ka horeeya mubtadaa ka horeeya culimo khabarulmubtade markaan ka hadlayno mubtadaa ka horeeye kama horeeyo maxay ficil kama horeeyo waxaa la yidhaahdaa sheekhu wuxuu ka tegey bishardi an yakuna alficlu bishardi an laa yakuuna alficlu naasikhan ficilkan yuuna noqonin naasikh ficilku yuuna ayo noqonin naasi maxaa iga baxay halkaana ficilku yuuna naasik noqonin markaan ku leeyahay ismu kaana ayaa iga baxay kaana muxamedun qaa'iman markaanku idhaa muxamedkaasi eeg faacil ma aha maxaa diiday ismi wuu yahay marfuuca laakiin ficilkiisiyo taama ayaan ka horraynin ficil naasikhaa ka horeeya kaana oo ficil naasikhaa ah ayaa ka horreya lama ogola ereyga ficli sow lama idaafaynin arculima ficil ma la idaafeeyey ficlu ma ficlu malaamkuu ku joogaa mise habaa ka dambaysa habaa ka dambaysa ficluhu armaxaynoo qoran ha ma ka dambaysa oo ficluhu ma qoran yahay waa ficilkiisi waxa ereyga idaafadaasi waxay iga saaraysaa naa'ibu faacilkii ficluhu ficilkiisii ficil isagu uu samaynayaa waa inuu ka horeeyo haddaan idhaahdo ukrima muxamedun muxamedkaasi faacil maaha oo yaa diiday ismi wuu yahay marfuucna wuu yahay madkuur qablahu ficlun wuu yahay oo ficil baa ka horeeya laakiin ficilkani ficil uu isagu samaynayo maahee waa ficil isaga lagu samaynayo mayla socotaa ficil isagu uu samaynayaa inuu ka horeeyo ayaa daruuri iyo lagama maarmaan ahayd markaa alfaacilu faacilku huwa lismu waa ismiga almarfuucu marfuuca ah ee la rafcinayo almadkuuru ee la sheegayo qablahu isaga hortii ficluhu ficilkiisa la sheegayo waxa ugu muhiimsan cashir markaad dhiganaysa inaad tacriifka barato tacriifka tilmaantu waa lagama maarmaan culimo hadduu moobeel lumo oo intaan albaabkaa ka soo galo aan idin idha iga lumay ood haya dareertiinoo tidhadi waan soo raadinaynaa maxaad dadka weydiinaysiin macaagid yurobiya aad ma cimaamad baad weydiin shayga kaa lumay markaad raadinayso horta waa la ogaadaa wuxuu yahay adoon dhaqaaqin horta waxaanaad raadinaysaa waa maxay waa la ogaadaa wuxuu yahay markaasaad raadini hadda cilmibaa inaga lumay cilmigii inaga lumay baynu daydayaynaa dee faacilbaa inaga lumay horta faacilka aynu garanno si aad jumlo kaste markaad aragto waa inaad faacilka kala soo bixi kartaa jumlo kaste kala soo bax shardi waa inuu ismi yahay shardiga labaad waa inuu marfuuc yahay shardiga saddexaad waa madkuur qablahu ficlun inuu yahay shardiga afraad ficilku yuuna naasikh noqonin shardiga shanaad ficilku ficil uu samaynayo ahaado ee ficil lagu samaynayo yuuna noqonin waad ila socotaa baanu malayn faacilka qaybihiisa ila eega wa huwa faacilkii calaa qismayni labuu u qaybsamayaa wa huwa faacilkii calaa qismayni labuu u qaybsamayaa faacilku muxuu u qaybsamayaa baynu nidhi laba qaybood ayuu faacilku u qaybsami oo waa laba qaybood waa ware faacilku labuu u qaybsamayaa daahirin wa mudmarin waa ismi daahir iyo ismi mudmara halkaa sheekhu waxbuu ka tegey ma idiin muuqataa mubhamkiibuu ka tegey waad aragtaa daahirin ismi daahira wa mudmarin iyo ismi damiira wa mubhamin iyo ismi mubhama inuu saa yidhaha bay ahayd saddexduba faacil way noqdaan sheekha waxaynu ugu cudurdaaraynaa ismiga mubhamkaa daahirka ayuu maanta soo geliyey daahirka ayuu daahirkiibuu ka dhigay magacan daahira ayuu hadda u isticmaalayaa daahirkii la yaqaanay iyo iyo mubhamkii labadaasu hadda u wada isticmaalaya oo talow sheekha maxaa ku kalifay inuu ismiga daahirka iyo ismiga mubhamka uu daahir u wada wuxuu eegay ficilka xarafka labaad uu alifka yahay hadda u fiirsada culimo ficilka xarafka labaad uu alifka yahay maxaa ka mida xarafka labaad waa maxay qaalo xarafka labaad waa maxay alif marka faacilka aan ismi daahira uga dhigayo maxameda maxaan odhan bal ficilka qaalaah maxamed faacil uga dhig maxaad odhan qaala muxamadun baad odhan bal hadda haadaayo ismi mubhamana faacil uga dhig qaala haadaa ficilkaasi miyuu isbedelay mise waa qaala uun qaala bal haddaba qaaladii ta yar faacil uga dhig ta'dii godnayd anaa idhi baldheh qultu ficilkii ma isbedelay halkaasuu eegayoo wuxuu yidhi ficilku labada jeeruuna isbedelaynin waa marka ismiga daahirka iyo marka ismiga mubhamka ah labadaa daahir baan isla odhanayaa buu yidhi ilan qaala muxammadun ama qiltu qiltu iyo qultu labadaba way bannaan tahay af carabiga waayo qaala ayaa macnaheegu marna wuu seexday ah marna wuu yidhi ah qaala muxamedun maxaad odhanaysaa maxamed baa saxday waad odhan kartaa waa sax qaala muxamedun maxamed baa yidhina waad odhanaysaa labada kaa doonta dheh culamaau siira waxaynu haynaa nebi maxamed markii uu maka ka soo hijroonayey gabaygii maka laga maqlay muxuu ahaa jaza allaahu rabu khayra jazaa'ihi khaliilayni qaala khaymatay ummi macbadin qaalaabaa maxaad ku macnaysaa khaliilayni laba saaxiib ilaahay ha abaaliyo oo qaalaa yara seexday khaymatay ummi macbad qaaladaasi war waa qayluula ma maqasheen ereyga qayluulaah qayluula dee waa hurdada yaree naabka ingiriisiga la yidhaha wey naabka waa indhaguduudsi baa la yidhaahdaa ama barqinkii la seexdo ayaa la yidhaahdaa kolkaa hurdadaa yaree naabka la yidhaah ayaa qayluula af carabina loo yaqaanaa barqa libaax bay odhan jireen soomaalidu barqa libaax libaaxaa barqinkii yare seexan jiray laakiin hurdadan duhurka ka dambaysa inta badan culimmadu mayna jeclaysan jirin waad ogtahaan u malaynaya bacda salaati duhur hurdada la seexdo waxa wanaagsan baa la ydhaha qofku isagoon cuntayn inuu seexdo hadduu seexanayo isagoon cuntay laakiin haddaad qadayso ood haddana tidhaa waan seexanayaa waa halis warkaaguma wanaagsanaanayo fahamkaaguna wanaagsanaan maayo xataa waxay yidhaahdeen runtii qofka alla kabaqiisu wuu isbedelaa bay yidhahdeen waa halis waa tijaabooyin baa lagu helay axaadiid ku soo aroortay way jirtaa laakiin laga yaabo sanad ahaan inay daciif yihiin waxa laakiin la og yahay qofku mar kasta uu dhergo isagoo dheragsan hadduu seexdo fahamkiisu wuu guuraa hurdadiisuna way badataa cabbidiisa biyuhuna way badataa oo sharaabka in badan buu cabbaa qof dhergay oo dee maxaanku idhahdaa qof kale ag hurdo ayuu noqonaya len calooshiiba ag seexanaysaoo qof kale ahe waa halis buu markaa qofku noqonaya waa khatar weeyi culima haddaba wuxuu sameeyey daahirka iyo mudmarka labadaa marka aan doonayno daahirka iyo mudmarka marka aan doonayno labadaa umu faacilkii ka dhigay ismi daahira inuu yahay iyo ismi mudmara inuu yahay mubhamkiina daahirka ayuu soo raaciyey fa daahiru daahirkii bal hadda eeg daahirka ismiga daahirka ah waa naxwu qawlika hadalkaaga oo kale daahirku waa hadalkaaga oo kale qaama zaydun zayd ayaa istaagay qaama zaydun zayd baa istaagay yaa ficila markaan qaama zaydun leeyahay qaama ayaa ficila yaa faacilana zaydun baa faacila qaama zaydun zayd baa istaagay ficilkii hadda maadi baan ka dhigaye isla ficilka waa inaan mudaaric ka dhigaa wa zaydun zayd baa istaagaya wayaquumu zaydun zayd baa istaagaya zaydun waa mufrad munsarifa faacil baan u qaatay marka horena ficilku maadi buu ahaa haddana ficilku mudaaric buu noqday laakiin mid ogaada culimo ismiga daahirka ah ficlu amar ma qaatee waa ka mamnuuc hadda iminka zaydkan odhan maysid ficlu amar baan faacil uga dhigayaa maba qaatee af carabiga ficlu amarku ismi daahira qaama zaydun zayd baa istaagay wayaquumu baa istaagaya bal hadda musanihiina aynu faacil ka dhigno kii oo ficilku marna maadiya marna mudaarica wa qaama zaydaani labadii zayd ayaa istaagay azaydaani waa faacil aaway rafcihii faacilku hadda haddaba qaama zaydaani markaynu nidhaah waa alifka wa yaquumu zaydaani labadii zayd ayaa istaagaya hadda yaa faacila halkaa azaydaani muxuu u soo laba celiyey zaydaanka labada jeer ficilkaa marna maadiya marna mudaarica amar ma ka dhigi karnaa ficilka maya weeyi wa qaama zayduuna zayduuntii badnayd ayaa istaagtay wa yaquumu zayduuna zayduuntii badnayd ayaa istaagaysa halka ayaa faacila qaama zayduuna markaan idhaa azayduuna baa faacilo oo jamc mudakaru saalima away calaamatu rafcaha azayduuna wowga weeyi ficilkuna waa maadi wa yaquumu zayduuna zayduuntiibaa istaagaysa baan ku idhi zaydyadii ayaa istaagaya yaa azaydun calaamatu rafcihiina mee wowga ilan waa jamc mudakaru saalima ficilkuna waa mudaaric jamcu tagsiirkiiyo rag ka socda wa qaama rijaalu raggii baa istaagay yaa faacila halkaa qaama rijaalu markaan idhaa arijaalu baa faacila calaamatu rafcihi waa dama daahira ilan waa munsarif wa yaquumu rijaalu raggii baa istaagaya yaquumu rijaalu yaa faacila halkaa yaquumu rijaalu markaan idhaa arijaalu faacilkaasina muxuu noqday jamcu tagsiir waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa damaha wa qaamat hindun hindaa istaagtay waa mufradkiioo gabadha wa qaamat hindun hindaa istaagtay yaa faacila qaamat hindun markaan idhaahdo hindo ayaa faacila waa mufrad munsarifa wa taquumu hindun hindaa istaagaysa yaa faacila haddana wa taquumu hindun markaan leeyahay hindo ayaa faacila wa qaamat ilhindaani labadii hindo ayaa istaagay waa musanniyo dhadiga musannii hore labbuu ahaa yaa faacila alhindaani calaamatu rafcihiisuna an dm lnahu muanan wa taquumu lhindaani labadii hindo ayaa istaagaya yaa faacilo wa taquumu lhindaani markaan idhaa alhindaani waa marfuuc calaamatu rafcuhuna waa alifka wa qaamat alhindaatu hindooyinkii badnaabaa istaagay yaa faacilo halkaana alhindaatu oo jamc mu'anasu saalima wa taquumu lhindaatu hindooyinkii badnaabaa istaagaya alhindaatu baa faacil wa qaamat ilhunuudu waa jamcu taksiirkiioo dumar ka imanaya wa qaamat ilhunuudu hindooyinkii way istaageen alhunuudu waa faacilkiioo marfuuca wa taquumu lhunuudu hindooyinkiibaa istaagaya asmaauhamsii buu u wareegay wa qaama akhuuka walaalkaabaa istaagay aw calaamatu rafcaha faacilku hadda wa qaama akhuuka markaan idhaa waa wowga wa yaquumu akhuuka walaalkaabaa istaagaya yaa calaamatu rafcaha haddana wowga cilim markii uu xaraka qaadanayey labadii mufrad iyo labadii jamcu taksiir iyo jamcii mu'anasu saalim iyo xarakadiisa ma la qadaraa laba sababood baa culima jamcu tagsiirka xarakada loo ayaa faacilka baan doonayaa faacilka xarakadiisa laba sababood baa loo qadaraa ama jamcu tagsiir ha ahaado ama mufrad ha ahaado ama jamc mu'anasu saalim ha ahaado aan eegno sababaha loo qadaro erey kastoo faacila haddaan yaaulmutakalim u idaafeeyo yaaulmutakalim haddaan ka daba keeno damadii muuqan mayse xarafkii la damin lahaa kasruu qaadani damadiina waa la qadari bal hadda hulaamun faacil ka dhig ereyga hulaamuna jaaa hulaamun waa maxay macnaha jaaa hulaamun wiil baa yimid sow maaha jaaa markaan idhaa sow hulaamun faacil marfuuca maaha bal hadda wiilkaygii baa yimidde ya u idaafee hulaamuntaa maxaan odhanayaa hulaamun haddaan ya u idaafeeyo maxaan ugu dhawaaqaa jaaa hulaamii baan odhan jaaa hulaamii wiilkaygibay haddaba ulaamii waa faacil laakiin ereyga faacilku halkuu ku joogaa kelmadda faacilkii xarafbay ku joogtaa jaaa ulaami markaan idha miimka miimkii muxuu sitaa jaaa ulaami miimkii kasru sitaa miimkaa culima waa lagu dooday ereyga miimkaa ah, waa lagu dooday waxa ku dooday faacilnimadu waxay tidhi miimka hala ii godo faacilnimadu waxay tidhi miimka hala ii godo ya yarina waxay tidhi aniganu miimka hala ii hoos dhigo maxkamadday isla tegeen talow xaakimkii muxuu ku garqaaday ya'dii baa meesha keentay inay marti tahay ya'dii waxay ku dacwootay oo dacwadoodii ay ku soo qoratay kow horta anigu marti baanahay ahay culimo martida ka warrama xaqa martidu ay leedahay ka warrama waa xaqa martidu aad bay u weyn tahay runtii qof hadduu marti kuu noqdo ood u yeedhi weydo oo gurigaada albaabkoo kuu fududnin nin marti halkaa albaabka intuu ka arka adoo halkaa ku qadaynaya uu soo farxalani uun ku weydiisan maayo maogtahay ha soo faraxasho un waxay yidhahdeen kiiska ka dhacana haddii uu eeg u diiddo ka waran haddaad u diiddo wuu kugula dagaalami karaa xaq buu leey ilan xaqiisiibuu dhacsanayaae wuu kula dagaalami karaa hadduu kula dagaalamo kiiska halkaa ka dhacana ka loo yahay baa iskale eeg laakiin wax ka weyne hadduu ka dhacayo ayay culimmadu yidhahdeen waa in laga fiirsadaa laakiin qofka martidii saddex dharaarood ayuu marti yahay magaaladu waxay baabi'isay martidiibaa kamida maogtahay martidu waxay ahaan jireen albaab albaabada jannada kamida oo ummadda ilaahay u furay bay ahayd oo qofku oo dadku ay u kala badiyaan ayay ahayd haddii baabkii salaada uu kuu furan yaho baabkii sadaqadu uu kuu furan yahay dee baabkii martidaa isna sidoo kale furnaan jiray laakiin maanta hadduu ninku yidhaah miskiin baan ahay martiya waxaad odhanaysaa waa tiug xeeladaysanaya caawuu guriga guranaya soo maaha way baaba'day martidii hadda iminka ma jirtaa la odhan karaa waxaynu nihi markaa waqaama hulaami yadaasi waxay tihi marti baan ayaa odhanaysa marti maxaa laygu marti qaadayaaba yadaasi tidhi in xarafka iga horeeya la ii kasriyo haye faacilnimaduna waxay tidhi in xarafkan miimkaa ah la ii godo ayaanana rabaa yadii baa la xaqsiiyo martidii baa la xaqsiiye ilan martidu badan kula joogi mayse sow kaama tegayso saddex dharaaroodoo qura ayuu qofku marti noqdaa maalinta afraad hadduu gurig hadduu kuu yimaado waa sabahlala haddayna arrinkala jirin sabahlaalada ma taqaanaa ayaa daycat alacmaari tamshi sabahlala kuwu shaatibi lahaa waa nimanka sabahlalada la ku jira waa khatar waxaynu ogaanaynaa culima bal u fiirso faacilkii xarakadiisii damada ahayd baa la qadaray jaaa ulaami waxaad odhanaysaa ulaami faacil marfuuc wa calaamatu rafci dama muqadara calaa maa qabla yaai mutakalim manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakati lmunaasaba xarakatulmunaasabada ayaa ayaa damadii loo qadaray sidoo kale fadxadana waa la qadaraya oo haddaan mafcuul ka dhigi lahaa oo ra'aytu khulaamii aan idhaahdo fatxadii halkaasi way qadarnaanaysaa uun sidoo kale kasrada lafteeda ma arkaysaa waa la qadarayaa say jumhuurtu qabaan marartu bikhulaamii kasradii way qadaran maxamed ibnu maalig baa laakiin la yaabay jumhuurta wuxuu ku yidhi horta maxaa la doonaya marartu bikhulaamii ba'dani maxay doonaysa inay miimka maxay ku samayso inay hoos dhigto haddana miimkii maxaa ka muuqda hoos dhig tarku lmawjuud wa dalabu lmafquud laysa min baabi alxikma buu yidhi akhi mid joogana ha layskaga tago kasrahan joogaha la iska daayo kasre aan jooginna ha la qadaro baabkii caqligay garab marsan tahay buu yidhi anuu waxaan qabaa kasruhu waa daahira buu leeyahay oo jumhuurtii mas'aladaa waa ku khilaafay wa qaama hulaamii wiilkaygiibaa istaagay waa faacilo damadii baa ku qadaran wa yaquumu hulaamii wiilkaygiibaa istaagaya iyo wamaa ashbaha daalika waxaa waxa shabaha halkaa faacilkii oo daahira ayaynu culima ku aragnay walmudmaru mudmarka iyo damiirku inaa cashara waa labiyo toban war afar iyo labaatan baabaynu naqaanay kitaabkeenna kale maynaan afar iyo labaatan ku dhiganin afar iyo labaatan damiir oo faacil noqon kara ayaynu kitaabkii hore ku dhiganay labiyo toban mutasilu sheekhu keenay wlmudmaru damiirku isna cashara waa labiyo toban naxwu qawlika hadalkaagoo kale weyi darabtu anaa garaacay yaa faacila hadda darabtu markaan idhaha yaa faacila taadaa yaa faacila darabtu anaa garaacay ama darabtu anaa safray anaa safray ama anaa garaacay wa darabna annagaa safarnay ama annagaa garaacnay yaa faacila halkaa markaan darabna idhaahdo naada ayaa faaci wa darabta adaa garaacay ama adaa safray yaa faacilo markaana ta'da darabti inanay adigaa garaacday ta'daa faacila darabtumaa labadiinnan baa garaacay ta'daa faacila miimkana xarfulcimaad baa layidhaha alifkana xarfun daalun calaa tasniya wa darabtum war idinkaa garaacay ta'daa faacilo miimkuna waa calaamatu jamci dukuur darabtunna dumarow idinkaa garaacay ta'daa faacila daraba kii maqnaabaa garaacay yaa faacilo daraba markaan idhaahdo huwa qarsoon daraba tii maqnayd baa garaacday yaa faacila halkaana hiya qarsoon darabaa labadii maqnaabaa garaacay yaa faacila halkaana bal cabdishakuura u fiirso darabaa yaa faacila darabaa yaa faacila alifkanaa faacila darabaa darabaa alifka laftiisaa faacilahumaa maaha wa darabuu raggii maqnaa ayaa garaacay yaa faacilo darabuu markaan idhaahdana wowga laftiisaa faacila wadarabna dumarkii maqnaabaa garaacay yaa faacila markaana nuunka haddaba culimo faacilkii sheekheennu intaasuu kaga baxay laakiin mid ogaada ka faacilki ihi hadduu dhadig yahay ficilka tabaa xagga lagu daraa ficilka maxaa lagu daraa ta xaggee lagaga daraa hadduu maadi yahayna xagga dambe hadduu mudaaric yahayna xagga hore iminka jaaa muxamed sow maaha faaimaa timid haddaad doonaysa maxaad odhan faaimaa timid haddaad doonaysa jaat faaima hadduu mudaaric yahayna yejiiu muxamed markuu yahay yejiiu muxamed haddaan muxamedkaa aan doonaya inaan faatimo ka dhigo maxaad odhan yada horunbaa ta ka dhigani oo maxaad odhan tajiiu faatima ayaad odhan tajiiu faatima tajiiu faatima waa waajib sagaal xukun ayuu faacilku leeyahay halkaa xukun baan kaaga sheegay sideedda kale kutubta soo socota ayaynu insha allahu tacaala ku arki doonaa halkaa ayuu inoogu joogi doonaa cashirku wallahu subxaanahu tacaala alaa waclam su-aalihii ayaa inoo furan culimo waxaan isku ogeyn ehm, sidaynu isku ogeyn kolley su'aalaha inaynu dee aynu xagga dambe marsanno ayaynu isla garannay soo caynkaa maaha bal hadda waxaa qaadan doona su'aalaheenna jamaacatu abilaswadi du'ali maxamed muuse cali ha istaago cafwan cafwan maxamed muuse waa shalay buu ardaygaasi qaatay fuaad maxamed nuux baan doonayaa fuaad maxamed nuux fuaad maxamed nuux kitaabkaaga qaada fuaadow <coughs> kitaabka ma qaadatay wax kitaaboo kale ma haysa hadaad hayso bukhaarigii qur'aankii aya misxaf qur'aan halka ka soo qaado ha kitaab qur'aan la soo bax sheekh qur'aanka waxaad soo saartaa suurad alla suuraddaa doonto suuradaha hoose ee gaagaaban mid ka soo saar suuraddaa doonto suurad heblaayan hayaa idhe waxaad sheegi doontaa suuraddaa inta faacile ku jirtee suuradda eg jamaacatu abilaswadi du'ali idinkaa xaqule ardaygaasi hadduu garan waayo inaad ka saartiin ragga kalena way idinkala faa'iidaysanayaan culimmada kalena insha allah suuradda noo sheeg raggu hoos bay kasii wada diyaarinayaane weylu likullin baan ayaan hayaa buu yidhi hoosta ka diyaariya inta faaciday ku jirta suuraddaa haye hal minid baad haysataa maxamed fu'aad maxamed nuux hal minid oo suuradda aad ku sheegto inta faacil ku jirta tiraan kaa rabaa afar baa ku jira labaa ku jira saddex baa ku jira ayaan kaa rabaa iisoo dhig bandhigana waxaan u malaynayaa halkii minid waa dhadhow yahay halkii minid waa kaa dhadhow yahay baan u malaynayaa haddaana khaldanayn waa yahay imise eh, aacil tiraan kaa rabaa sheekh ma hal baa ku jira ma labaa ku jira ma saddex baa ku jira ma afar baa ku jira ma toban baa ku jira ma labaatan baa ku jira suuraddaa inta faacil tiraad sheegayaan culimo eeg wada diyaariya inta faacil ku jirta waa la eegayaa tiro sheeg sheekh saddex baa ku jira jamaacatu abilaswad saaxiibkiin musiib maaha sidaan filayo ma garannin saaxiibkiin bay la tahay yaa jawaabaya laba waayahay ee guddoomiyihii jamaacaduna wuxuu idhi laba adiguna saddex waxaan u malaynaya halkaa khilaaf adag inuu ka jiro waayahay waar taageeraya raggii kaleo dhan ma qowl saddexaad ma jira mise waa labadaasumaan ku kala biirnaa adiga imisa afar waa warcade waa ag waa qolo saddex bay yidhahdeen qolona afar bay yidhahdeen qolona labay yidhaahdeen waayahay adiguna ma jamaacadaas unbaa tahay may jamaacadaa unbaan doonayaa jamaacatu abilaswad haye jamaacadaas waxay isku waafaqeen maxay saddex qowl bay isku waafaqeen saddex qowl ayay isku waafaqeen saddexdaa qowl waa maxay waa laba adu jamaacadaasi laba inuu faacilku yahay bay isku waafaqeen maxay isku waafaqeen masaladaasi waa masale hadda usuulka lagu dhigtay ogaada sow qolo saddex ma odhanin qolona laba ma odhanin qolona afar ma odhanin dhammaantood saddexdaa sheekhba maxay qabaan faacilku inuu laba yahay way aaminsan yihiin laakiin midina buu ku egaystay midina mid kaluu ku sii darsaday midino laba kalu kusii darsaday labanimada inuu laba faacil meeshaa ay ku jiraan waa laysku haya horta ma ogtahay afarta imaam hadday masale isku khilaafaan afarta imaam shaafici iyo imaamu axmed iyo abu xaniifa iyo maalik hadday masalo afar qowl haday isku khilaafaan waxay isku waafaqeen baa jira waxay isku waafaqeen muxuu noqonayaa qowl shanaad inuuna jirin waxay isku waafaqeen afarta imaam qowl shanaad oo oo la ogol yahay inuuna jirin ee eh, laakiin afartaa un kala dooranayaan saasay ka dhigan tahay haddaba jamaacatu abilaswad addu'ali waxay isku waafaqeen faacilka hee saddex qowlun <laughs> in la odhan karayo waaya bal aanan ardayda kale u furno waayahay nacam yaa jamaaca xalqata abibakrin sidiiq nacam idinku sideed baad tidhaahdeen allahu akbar allahu akbar warkii waa waa fogaaday sideed hadday maraysa haye waa toddoba allaahu akbar maasha allah maasha allah waxaan u malaynayaa waxaabad moodaaba sidii ay ahayd inuu u soo tuuray waa ninka sheekh yuusuf la yidhaahdo sheekh yuusuf ayaa gartay siday ahaydna u sheegay toddoba faacil baa suuraddaa ku jira toddobada faacil eeg marka faacilka la raadinayo ficil caadiya ayaad u raadin kartaa aayada koobaad jamaca ma ku jirtaa jamaa horta jamaa ma ku jirtaa faacil bay u baahantahe mee faacilkii jamaca waa huwa qadaran wa caddadahu ma ka dambaysaa caddada faacil bay u baahan tahe mee huwa laba saw maaha yaxsabu ma ku jirtaayo kii saddexaadihi oo mudaarica mee faacilkii huwa akhlada ma ku jirtaayo kii afraadihi mee faacilkii huwa allahu akbar sheekh eh, waa laynaga daba yimid sheekh yusuf waaya xabad baa naga booday layunbadana baan tirsadayo majhuul bay noqotay iyo layunbadana ka bood afar baan maraynaa soo maaha adraa ma ku jirtaa adraa oo kii imisaada kii shanaad ah adraa oo kii shanaada ah. haye tadalicu ma ku jirtaa tadalicu oo kii imisaada kii lixaad ah lix bay noqotay layunbadanna sow maaha waa majhuul bay noqotee waad sigtay aad baad u sigtay jazaaka allahu khayran sheekh waxaad samaysaa isla suuradaa suuradda ku xigta suuratulfiil noogu dar si degdega inta faacila fiil inta faacila noogu dar suuratulfiil imise faacil baa ku jira haye sheekh axmed waad kala shaqaynaysaa suuratulfiil oo dirtamadood soo turtay waa lix baa tidhi bal hayaan tiriyo jazaaka allaahu khayran maad sheegtay imisa shan baa ku jira iska fadhiisa sheekh ma ii taagnow suurad baa kuu dhimane ilaayood saxda fadhiisan maysi sheekh axmed wuxuu idhi lix baa ku jira waa sidaa uu sheekh axmed u sheegay oo lix faacil baa suuraddaa ku jira eeg alam tara ma haysaa alam tara ereyga tara ficil ma tahay away faacilkii tara waa anta qarsoon kow facala rabbuka facala ma haysa away faacilkeygii facala waa rabbukadan ka dambeeya rabbuka laba ma aha alam yajcal yajcal sow ficil ma aha away faacilkii yajcal faacilkii yajcal mee huwa haye arsala away faacilkeegii waa huwa tarmiihim aaway ah, faacilkeegii eeg tarmiihim waa hiya tarmiihim waa hiya fajacala aaway ah, faacilkeegii waa huwa jazaaka allahu khayran sheekh aad iyo aad baad u mahadsan tahay eh, waxaan u malaynayaa lixdaa faacil aad buu sheekh axmed ugu mahadsan yahay sheekh bal suuraddaa suuradda kusii xigta sheekha isku kaayadaaya waa fu'aade xaaji fu'aad waa suuratu quraysh liiilaafi qurayshin iilaafihim rixlaة الshitaaءi wالsayfi falyacbuduu raba hada اlbeyt aladii acamahu min juucin wa aamanahu min khawf maxaynu nidha imise faacil baa suuraddaa ku jira may ardayga taagan ilayn wax fadhiisiyo u baahan yahe haye sheekhadunbaa isfadhiisin karaya نعم شيخ محمد baa hye hye sheeg afar faacil baa ku jira okay sheekh maxamed baan u daynaya sheekh maxamed saddex jazaak allah khayr sheekh saddex baa ku jira weli suurad baa kuu dhiman waayahay <laughs> saddexda ku jira aynu isla eegno falyacbuduu waa ficil mudaaric falyacbuduu faacilka egime falyacbuduu markay ficil noqotay wowgaa faacila acamana waa ficil labaad faacilkiisii mee huwa weeyi aamanana waa ficil saddexaad aamana awey ah, faacilkii halkaana waa huwa bal sheekh waxaad samaysaa suuratulmaacuun suuraddaa suuratulmaacuun bal suuraddaa ku dar sheekh ara'ayta aladii yukadibu bidiin fadalika aladii yaducu اlyatiim walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin fawaylu lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uuna wayamnacuuna almaacuun waayahay sheekh balu daaya sheekhu ha ka fikire waxaan u malaynayaa intaasoo indhoodba sii eegaysa u yaro naxaye waxaan u malayna haye nacam nacam sheekh haye toddobaad filaysaa waa yahay toddoba waa yahay imisaa tidhi lix baa ku jiraa tidhi waar imisaa ku jiraa imise sheekh maxamed lix lix waa haye lix baa ku jira allahu akbar liix baa ku jira waayo sheekha weli waxaan u malaynayaa inuu ogaan buu isku garab marinayaayo wuxuu doonayaa in weli suuradaha sii qaatiyo daaya waaya ara'ayta markaynu eegno faacilka lixda faacil ila eeg ara'ayta ta'daasi waa faacil kow yukadibu faacilkeeguna waa huwa yaducu faacilkeeguna waa huwa oo waa kii saddexaad yaxudu faacilkeeguna waa huwa waa kii afraad eg yuraauna faacilkeegu waa wowga yuraa'uuna faacilkaygu waa wowga waa kii shanaad wa yamnacuuna faacilkayguna waa wowga oo waa kii lixaad ya saahuna waa ismiyadu waxaan u malaynayaa culima inaad ila socotiin baan u malaynaya sheekha hadda bal suurat lkawthar waxaan u malaynayaa suurat lkawthar bay fu'aad isa soo marayaan guddoomiyii ma ku nasinayaa talow kuba way guddoomiyihii majmuucadaasi ma isagaa allahu akbar waa yahay waa si wanaagsan haye fu'aad ma waa sax weeye waxa asalba loo waxaynu wax u dhiganaynaa inaynu garan weyno inaynu garanno inaan isasaxno eeg ardaygu waa inuu ogaadaa eeg laa adri nisfu alcilmi inaad garan weydaa waa loogu talagalay ha moodin inay tahay ceeb maaha waxaadan garanayn baa la doonaya inaad saxdo sheekh haye maxaa tidhi afar baa ku jira baan daqiiqad ku siiya ku yar noqo hal minida ku siiya ku yar noqo waayahay sheekha dee waynu ka boobaynaaye inaan jaanis siina miyayn ahayn waayahay saddex baa ku jira laqad asabta waa sax weeyi iska fadhiiso wa jazaaka allaahu khayran saddexda ku jira ila eega eeg acdaynaa ma haysaan naadaasi waa faacil waa kow fa salli faacilkeeguna waa anta wanxar faacilkayguna waa anta saddexdaa faacil ayaa ku jira su'aalaheennii maanta inta ayay inoogu gebagaboodeen insha allahu tacaala wa shukran jaziila